ee aan soo sheegnay inuu dacfi ku jiro iyo xadiidu caaisha oo khamsadu ay soo saareen sheekh albaanina uu saxiixinayo النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين يعني معصية دحنا إذا النذر ملك نذر مقن تمو كفارة دي سنة وكفارة الدارت حديث كاسو دلشان إمام أحمد إيه غير كباء إيه حديث تلمت فيسكو حوتشنية وعن عقبة بن عامر قال نذرت وان نذري ويري نذرت وين نذرتي له ukhtii walaashay baa nadartay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illaahi kacbada xaggeeda inay u socoto xaafiyatan xaal ay tahay mid kabala iyadoon kaba qabin inay beytka iyo kacbada ay aado sidaasay nadar ku gashay fa amaratnii markaasay amartay an astaftiya inaan u soo weydiiyo laha iyada rasuulallahi inaan usoo weydiiyey sal alay waslam markii nadarkii gashay bay tiri kac rasuulka iisoo weydi arrinta iyada fastaftaytuhu markaasaa nebiga futee weydiiyey oo arrintii baan warsaday faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal alay wasalam litamshi ha socoto waltarkab hana fuusho yacni markay rabtana ha lugayso markay rabtana قاديد كهفو شوا متفق عليه واللفظ لفظ قال لمسلم بأسوغ نادي ولأحمد أحمد وحا أسوغ نادي والأربعة أفرت أهل السنن أي حديث أسوغ نادي فقال مركا وحويل نبي هذا الكسل الله عليه وسلم يعني مركو ويدي عقبة بن عامر سؤال شمكو نبي ويدي فقال النبي وحويل صلى الله عليه وسلم إن الله ألا تعالى كرهيه laa yasnacu ma sancaynayo oo ma samaynayo bishaqaa'i ukhtika walaashaa dhibkeeda shay-an waxba ku sancayn maayo ilaahay wuxuu ku falayo iyo wuxuu ku samaynayo ma jirto walaashaa inay isdhibto dhibka walaashaa shaqaagu waa dhibka murha amar buu nabigu sal lla lay wasalam faltakhtamir ha hagoogato yacani khimaarka ha xidhato ayib faltakhtamir khimaarka iyo hagoogta madaxa ha qaadato oo madaxa ha asturato waltarkab gaadiidna ha fuusho oo lugta intay iska dayso gaadiid ha raacdo waltasum hana soomto alaaata ayaamin saddex berina ha soomto lafdigeedu wuxuu ahaa axmed iyo arbacada lafdigoodu waxa weeye walaashay ayaa nadartay buu yihi ninka la yhahdo cuqbat bnu caamir inay beydka u socoto hayra mukhtamira iyadoo kamala oo haddana aan khimaar qabin siyaadadaasay wadata lafdigan jawaabtaadna ka garanaysa bimacnaa laba arrimood inay lugayso kamala ayna xidhanin taasi waa qodob qodobka labaadna inay madaxa qaawisato oo iyadoo madaxeedu uusan asturnayn ay socoto saasay labada arrimood bay nadar ku gashay marka sidaas daraaddeed baa lafdiga waxaa ku yimid murha faltakhtamir khimaar xidhat oo muxuu madaxayna qaawine saasu amarku yiri tayib tirmidhi wuxuu leeyahay waa xadiid xasan ah sheekh albani sawa daciifi waxay ilaa sanadkiisa waxa ku tilmaamay yiraahdo ubaydullah ibn zajar laakiin sanadku daciif ahaade xadiidku muxuu ahaayay waa sugayahayo ka hora umar khaati kacaya اللهم جملة أقود دنبيسة والتصم ثلاثة أيام جملة دنبيبة ضعيفة ها يعني ذكر الصيام وحديث كالوشة يعني طريق صحة وحوق لكم إيمان شواهد حوج سنة ملك سيداس درادت بل طرق ذا كالتا خلافسا سيدا الشيخ الباني عليه رحمة الله أوليه هاي طرق ذا كلا وحا كتمت والتهدي بدنه والتهدي بدنه yani neef geelana ha ha geyso beytka oo ha qasho amaa soonka saddex beri ha soontaa waa daciif inta kalese xadiidku waa sugay ayib fi ayuu sidaa ku leeyahay sheekh albani caleyh raxmat ullah gabadha marka loo diiday wixii ay nadartay layidhi iska daa wixii ay nadartay wixii dhibahayay ee wax manaafacaadana aan lahayn cibaado aan la amrayna aan ahayn baa iskadaa lagu yidhi sidaas daraaddeed wixii cibaado ah oo ama waajib ah ama mustaxab ah baa la fuliyaa shay laakiin eh, jidhkiina ku dhibaatoonayo ruuxiina isku dhibayo wax ajira iyo wax muxuu ahay cibaado uu ka helayana aysan jirin taa wey midda laga hadlayo oo macnaha waxaa ku tusaya xadiidka abu daawuud ibni cabbaas uu ka warinayo oo wuxuu leeyahay cuqbat bn caamir walaashi ayaa nadarat an taxuja maashiyatan waxay nadartay inay lug ku xajido wa annaha laa tutiiqu dalika mana kari karto yacni waa ku dhib inay ka tagto madiino oy lug ku tagto bay nadar ku gasho mana kari karto oo ma xamili karto markaasaa nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam يعني إن الله لغني عن مشي أختك أختك ولا شخص صعد كذا الله وكمر ما وككفت صلاة أقبل ما فلتركب ولتهدي بدله ولتهدي بدله يعني وحوي قاديد هفوشو وربت انت اسكديس عير قاديد هقادته neefna ha hadiyeyso oo muxuu ahay hageyso xajka hageyso ha ku qasho xadiidkaasi lafdigaas waa saxiix wuxuuna ku tusayaa sababta gabadha loogu diiday inay lug xajka ku aado ma ayna kari karin dhib bay ku ahay ta kaleeto kabala-aan inay ku socotay rabti kabala-aantuna wax macnaa ma leh inaad kabala-aan ku socotaa cibaado maaha wax ilaahay amrayna maaha waajibna ama sunnana maaha bal waa dhib aan wax manfaca lahayn marka dhibka aan manfacada lahayn ee cibaadadana aan ahayn looma ogola maxaad isu dhibi waxba ilahay ku fali maayo cibaadana maaha sidaas way macnaa macnaha waxaa kaloo kutusaya axaadiis kale oo maala xadiiu anas xadiiu anas buhari muslim ay soo saareen rasuulku sal ly aslam ra'aa rajulan yuhaada bayna bnayhi wuxuu arkay nin la tukubinahayo oo la jiidayo laba nin laba ilmood laba wiilo uu dhalay dhexdooda yacni labada dhinac intay kaga jiraan bay yuu lugaha dhulka ku jiidahayaan si tacbaan ay ku wadaan oo rafaad ah. markaasuu nabigu weydiiyey sal ly aslam war maxaa dhacay ninkan la jiiday muxuu ah warkaasaa waxay dhaheen nadara an yamshiya rasuul allahu nadar wuxuu ku galay inuu socdo isagoo sidan oo garbaha in la qabto mooye aanba socon karin buu haddana nadar ku galay inuu lugeeyo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam ina allaha lahaniyun can tacdiibi hada nafsahu ilaahay hani buu ka yaho wuu ka kaaftoomaa cadaabidda uu kani naftiisa cadaabayo wa amarahu an yarkaba wuxuuna amray inuu gaadiid fuulo war gaadiidka qaadu yidhi oo muxuu ahaay dhibkan iska da dadkan aad ama isdhibin ayib marka waxaa laga qaadanayaa bimacnaa inaan lugeeyo oodan keri karin baa nadar ku galay wax macnaa sheegi mayso kawala-aan baan ku socnay xajka ku aadaysaa waxaan sheegi mayso saas way macnaa nadarkaasi marka ma fulaya waa waxaa la mida maalan xadiid ibnu cabbaas oo isagana bukhaari soo saaray wuxuu leeyahay isagoo nabigu khudbaynayo sal alla alay wasalam idaa huwa birajulin qaa'imin fi shamsi buuri nabigu khudbaynaya wuxuu arkay nin taagan oo qoraxda taagan markaasuu weydiiyey war ninkii qoraxda taagan muxuu ahaa waxaa la yidhi waa ninkii la dhihi jiray abuu israa'iilo nadara an yaquuma walaa yaqcuda walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuuma nadar wuxuu ku galay inuu taagnaado oo uusan fadhiisanin had iyo hoosna inuusan tegin oo qoraxdaa hoos taagnaado inuusan hadlin oo aamusnaado soomana intaas ku daray inuu soomo aamusnaado qoraxda taagnaado uusan fadhiisanin intaasuu nadar ku galay markaasaa nebigu wuxu yuri sal ly wasalam muruuhu falyatakallam waliyastadilla waliyaqcud waliyutima sawmahu buu nabi sal lay slm u sheegoo amarka gaadhsiiyo yani waxuu ha hadlo waa iska aamusaya aamus cibaado maaha iska aamusahay oo aamus maxaad ka heli aamus maxaad ka helaysa ha hadlo buu nabigu sal alay slam qoraxdan uu taagan yahayna ha isaga tago hoos ha tago ha harsado qoraxdaan istaagahaya ajir ka raadinhaya nadar ku galhaya macno sheegi maysa sooma waadun isdhibaysaa mooye wixii laguu diray ma taagnidan uu taagan yahayna alla ma amrinoo taagno ma dhihina ha iska fadhiisto dhulkiisa ha fadhiisto hoosna ha raadsaduu nabi sal alay slam laakiin soonkiisa ha dhamaystirtaa la yidhi sooma lanna soonkaa cibaadaah inta uu nadar uu galay soonkaa cibaadaah marka soonka ha dhammaystirto oo ha soomo nadarkii uu nadarey ha fuliyo wixii soonka ku saabsan laakiin waxa kale oo dhan waxba kama jira ha iska daayaa la yidhi marka maxay kutusaysaa waxay kutusaysaa waxa aad ilaahay ugu nadrayso waa inuu taacaya man nadara an yutic illaaha falyutichu soo maaha marna waa macsiyo nadarku marna waa aaca taacadu waa wixii alla ku amray kuu jideeyey wahaakada ayb waxaa laisku khilaafsan yahay waxyaalaha mubaaxaadka ah ee cibaadada ahayn ee waajibna ahayn mustaxabna ahayn nadarka haddaad shay waajiba ku nadartana waajibku baad sii adkaysay waxaa nadar ku galay salaada cisha soo socota inaan tukanahayo waajib waajibay hore u ahayd soo ma inaad tukato laazim baa waaduu sii adkaysay shayga aad ku nadartay hadduu shay mustaxaba yahayna mustaxabnimadii iyo sunnanimadii intuu ka baxuu waajib isu bedelayaa nadarka sababtiisa marka kale xajkii waajibkaabaad gudatay adoo xajkii waajibkaa gudtay baad nadar ku gashay haddana inaad xajido xajkaasi waajib kale kugu noqonaya adaa isa saaray sooma nadar waxaan ku galay inuu muxuu ahaay aan beris cuni yani cuntadu ma aha waajibna ma aha mustaxabna ma aha inaad wax cunto يعني من حيث الأصل إلا فيريا موية طيب تاسع مركز الاسكو خلاصي نذر كاسي ما لازميا مثل ما لازميا والصواب وحوي حدي أن وحدب شركة كتير روحنا كاري كارو شيء شيء مباح وجائز أوية إنه فليا واحد بعض النذر كوكلا وإنه فليا حالا لقى قاعد الحديث أبو داود هويني فوحي تري النبي صلى الله عليه وسلم كان وحي تري يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على, الرأس على رأسك بالدف يعني وحان نذر كقلي إلهي هدو دقال هبل دولان هبل هدو إلهي قول كغسي كسو قوليست وكالادا كغا أدكاتو مركز صول نقطه إن المدى حاجة كوركيس الدربان كقرعه بان نذر كقلي بيت مركز دقالك اللي قسو قوليسي إي إذن بيتر مركز دربانكي أن كوركا كقرعه nadarkaasaan galay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam awfi binadriki nadarkaaga oofi buu nabi sal lay slam gabadh intii soo qaaday bay durbaankii nebigu ku dul garacday weliba axmed iyo anuguna soo saara waxay kutusaysaa inay ku dartay geeraar iyo tix gabayana inay weliba raacisay oy tiri durbaanna waan garaacay tixna waa kugu dul turinayaa yeel buu nebigu sal lay slam maadaama uu nadar ah waa xadii saxiixa xadiidkaasi waa xadiis saxiixa xadiidkaas saxiixa ah ayaa marka ku tusaya waxyaalaha mubaaxaadka jaa-iska ruux hadduu nadar ku galayo inuu fuliyo in laga doonayo allahuma haddii ay mashaqo iyo dhib ay tahay oo jidhka dhibaata ka soo gaadhayso ama caafimaadka markaa lama ogola ayib marka nadarku wuxuu isu bedelayaa kafaaratu yamiin mise waaba ilqoobaya oo meeshaba waa ka baxaya waa soo sheegnay taa iyada macna ayib وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وحوري استفتى وحو فتوى ويديي سعد بن عبادة فتوى ويديي أو سؤال ويديي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر النذر نحدي نذر كاسو كانها على أمه هو يدي كركيدها tuufiyat hooyadaasoo la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin intaynan nadarkii oofinin bay dhimatay faqaala nabigu wuxuu yidhi sal ly waslam iqdihi nadarkaa gud canhaa عنها هو حقيده كغد متفق عليه روايه كلا waxay ahay afayujzi an a'tiq anha rasuulka ilaahay hooyo nadar bay gashay iyadoo oofinina waa dhimatay ma gudaysaa inaan ka xoreeyo adoon xaqeed xaqeeda xaqeeda inaan adoon ka xoreeyo markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam a'tiq an ummika hooyada xaqeeda adoon ka xoreeyo tayib marka waxa suuroobi kara suuroobi karaysa nadarkeedu inuu ahaa qoor inay xorayso markay dhimatayna nebigu uu yihi nadarkii fuli waxaa kaloo dhici kartay leeyihin inuu nadar mutlaqa ahaa oo nadar aan xadidnayn oyna wax mucayana ku nadartay inuu ahaa ayna ku nadrin yacni nadar baan galay unbay tidhi markaana nebigu uu sal alla alay waslam ka dhigay oo xukumay nadarka mutlaqa a kafaaradiisu waa kafaaradii dhaarta hadduu kafaaradii dhaarta noqdona dee dhaarta kafaaradeeda waxaa ugu horeysa cid qura qaba sooma qoor xoraynta ugu horeysa marka qoortan uu xoreynaya inay ahayd nadarkiiyo kafaaradii dhaarta isu bedelay oo markaasi uu gudanayay oo hooyadii uu ka guday inuu haba dhici karta inay nadarkuba uu ahaa qoor baan xoreynaya inay ku nadartay oo markay dhimatay uu ka bixiyey oo qoortii ka xoreeyey inay tahayna waa dhici kartaa labadu suroobi karaysa xadiisku wuxuu kutusayaa haddii ruuxu uu nadar galo intuusan nadarkii fulininna uu dhinto dadka eheladiisi iyo qaraabadiisu waa inay nadarkii ka fuliyaan ka gudaan way macnaha ayib ma waajib bay ku tahay mise waa uun sunno inay ka gudaan jumhuurtu waxay qabaan dadka qaraabada ee dhaxalka leh inay nadarka ka gudaan markuu ku dhin markuu dhinto kadib laasim kuma ahba ilayh ayib laazim kuma ah laakiin waa sunna bay leeyihin waa sunno maxaa yeelay bay leeyihiin ruux kale wax lagu lahaa in adiga lagu saaro walaa taziru waasira waay ah walaa taziru waasira naf kalaa shan gashay iyadaana lagu lahaa adiga haddaad u xisaanfanayso ood ka gudayso waa istixbaab laakiin in laazim lagaaga dhigaayo maya bay leeyihin allahuma hal mar bay laazimaysaa bay leeyihin jumhuurtu waa goorma hadduu nadarku maali aha oo dhaqaalo ku saabsanaa ruuxuna xoolo ka tegay markaa marka waa waajib tarikadii uu ka tegay xooluhu ka tegay baa nadarka laga bixinaya bal wuxuu nadray inuu xoolo intaa laga sadaqeeyo intuusan dhibanin waxaanu jeedaa intuusan gudin buu ku dhintay xooluhu ka tegay baa laga bixinayaa iyadana lafteeda khilaafiyay طيب sidaas waxa qaba jumhuurta laakiin hadday cibaadaad kala tahay oo soon tahay maalan xaj tahay muxuu ahaayey cumro tahay cibaadaadka kale waxay leeyihiin laazim maaha laakiin ruuxu haddii uu qaraabada ka guda waa mustaxaba waa fiicanta daahiriyada culimada ahludaahirka iyagu waxay leeyihiin waa ku laazimaysaa ruuxa dad ugu xiga ayay laazim ku noqonaysaa ku waajibaysaa inuu nadarkii gudo xadiidka sacad bayna maraya ayib xayna nabigu wuxuu ku yidhi iqdifi canha waa amar bay dheheen amarkuna yaqtadi alwujuub fii aslihi saarifba in la helo mooye halkaasay maraya ayb waxaa kaloo xoojinaya xadiidu abi daawuud iyo nasaa-i ay soo saareen min xadiidi ibni cabaas ana imra'atan rakibat ilbaxra haweeney baa badda fuushay yani badday martayoo doomo iyo maraakiib badday badday raacday fa nadarat in najaaha allahu an tasuuma shahran nadar waxay ku gashay haddii ilaahay baddaa khatarteeda ka badbaadiyo inay bil soonto nadarkaasay gashay fanajaaha allah falam tasum xataa maatat baddii ilaahay waa ka soo samata bixiye iyadoo labaday ka soo noqotay markaasaa intayna weli soomin bay dhimatay gabadheeda ama miday walaasheed ah ma gabadheeday ahayd mise walaasheed bay ahayd khilaaf ku shaki ayaa rasuulka u timi sallallahu alayhi wasallam arrintiiba u sheegtay markaas nabigu fa amaraha an tasuuma canha nabigu wuxuu amray inay ka soonto inay ka soonto ayuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam hadithii waa sahiih way macna marka culimada suu khilaafsan ma waajiba mise waa mustaxab laakiin mashruuciyada in ruuxii nadar galay laga gudayo mashruuciyadiisa way isla ogol yihiin mashruuciyadiisa isla ogol yihiin yani bal soonka asalka ah soonka asalka ahe aan ahayn masalan muxuu ahaayey iyo xajka asalkaa iyo baabay leeyihiin waa laga xajinaya waana laga soomaya ruux hadduu dhinto waajibna ay ku noqoto saas maana waajibna ay ku noqoto waa laga soomaya oo lagu lahaa macnaha waxaana ku tusaya xadiida caaisha man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu itlaaqiisa ku tusaya waa sida jumhuurtu ay qabaan sida jumhuurtu qabaan saas waaye طيب ama soonka asalka ha noqdo ama ka nadarka ku yimid ha noqdo ruux isku laazimi laakiin imaam axmed iyo keyrkiiba waxay ku khaaseelayaan soonka nadarka ah unbaa keliya laga soomi karaa ama soonkii asalka ahaa maya khilaafkaasi waa jira ayib وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال وحول النذر وحا نذر رجل نبا نذري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي وحول نذري أن ينحر إنه قورعه ibilan geel inuu gowraco bibuwaanata meesha buwaano la yidhaahdo buwaana waxay u dhowdahay badda xeebteeday u dhowdahay baa la yidhahda ayib fa ataa markaasuu yimid rasuulallahi sal alay slam buu u yimid fa fasa'alahu buu weydiiyey fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam hal kaana ma aha fiiha meeshaa iyada ah ee aada macnaha xoolaha inaad ku qasho qasho aad nadarka ku gashay hal kaana fiiha dhexdeeda ma yahay wahanun sanam ma aha hal kaana ma aha islaamka ka hor baa laga wadaa jahiliyadii hal kaana ma ahaan jiray fiiha dhexdeeda wahanun sanam oo yucbadu la caabudo meeshaa ma jiri jirtay sanam ama shay alle ka sokow la caabudo meeshaa miyuu jiri jiray islaamka hor hadda ka hor qaala wuxuu ihi laa maya qaala nabigu wuxu uhi sal lla alay slam fahal kaana ma aha fiiha dhexdeeda ciidun isu imaad oo min acyaadihim isu imaadyadoodii ka mid a ciid iyo kulan iyo ixtifaal islaamka ka hor meeshaa ma kula jireen dadka deegaanka iyo carabtu qaala wuxuu faqaala wuxuu laa maya faqaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam awfi oofi binadrika nadarkaaga oofi maxaa yiri fa innahu laa wafaaa oofin uma sugnaani linadrin nadar oo awfi macsiyati allah ilahi macsiyadiisa dhexeeda lagu nadray أما كائن في معصية الله ولا في قطيعة الرحم رحم قراب الجيس دحدي سنة نذر ما أهانم نذر أوفين ما إينان أهانم في قطيعة الرحم قراب الجيس نما دحداد ولا فيما شيء دحدي إلى نذر فلنتي سما أهانم لا يملك أوسن هننكر ابن آدم ابن آدم أوسن هننين وحان قعنتي سنكو جرين أوسن لهين أوسن ملكينا dhexdeeda wax nadar ah fulin male ayib rawa waxaa wariyay abu daawuud abu daawuud baa wariyey wاطabaraaniyu wاllafdu lafdiguna lahu طabaraani buu usugnaaday وهو حديثنا صحيح الإسناد سند كيس وامده صحيح تلخيص كان وكو صحيح حافظ نووي سيدو كان في المجموع وكو صحيح على شرطه ما وكو صحيح شيخ محمد عبد الوهاب كذلك شيخ الباني في صحيح سنن ابي داود غير كذا حديث واحد صحيح مر حديث كريم واحد صحيح طيب wuxuu kutusayaa horta waxaad tidhahdaa walahu waxaa u sugnaaday xadiidkan de shaahidun xadiid kaloo u markhaati kacaya min kardam kardam xaggiisana ka sugnaaday ama shaahidun mid markhaati oo min kardamin kardam xaggiisa ka ahaaday cinda axmed axmed agtiisana ku sugan ayib kardamkaasi kardam ibnu sufyaan waaye waa saxaabi saxaabi wey macnaha xadiid kaloo kaa horay u markhaati kacaya kardam nin la yidhaahdana uu warinayo nabiga ka warinayo imaam axmedna uu soo saaray baa jira wey xadiidkaasi wuxuu ahaa kardam baa wuxuu ihi rasuulka waxaa weydiiyey sal alay waslam ayaa weydiiyey oo waxaan idhi innii nadartu rasuul ilaahayow innii nadartu an anxara alaaatan min ibilii rasuul ilahayow nadar waxaan ku galay saddex geelayga ka mida inaan gowraco faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam in kaana calaa jamcin min jamci aljaahiliya meeshaad ku gowracayso haddii meel isu imaad iyo xaflad iyo munaasabad iyo ciid jaahiliyad iyo islaam ka hor lagu lahaan jiray aw calaa ciidin min acyaadihim ama ciidahoodii mid ka mida aw calaa wathanin ama sanam korkii meeshaa sanam ooli jiray oo la caabudi jiray fala ha samaynin buu saas macana haddii meeshaa isu imaad ay ka jiri jirtay ama meeshaasi sanam la caabudo uu ooli jiray nadarkaa ha fulinu وإن كان على غير ذلك فقد نذرك ابن رسول الله حضينا سيدا أهينا نذرك هفولي markaasa waxaan igu ya rasuul allah inna calaa ummi hadihi aljaariyati mashyan afa amshi canha rasuulka ilaahayow gabadhaydan yartaa hooyadeed korkeeda waxaa ahaa nadar ah inay socoto ee ma ka socdaa oo nadarkii socodka ma ka fuliyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam nacam haa ka soco yani nadarkii ay ku nadartay inay socoto ka fuliyo soco adigu ka gud xadiidkaas rijaalu laa ba'sa bihim saas macnaha ariiq kalena wuu leeyahay daciifa oo lafdi kale ku yimid abu daawud baana soo saaray waana xadiis sugan wey macnaha ayib sheekh albani raxmat ullah wuu saxiixinaya ayib waa shaahidka xadiidkaasi marka wuxuu kutusaya oo faa'iideynaya ruuxu hadduu nadro meel mucayana inuu ku fuliyo cibaado inuu meeshii ku fuliyo waayo haddaan markaa wax maanicoo diidaya ayna imaanin shay maanica hadduusan imaanin nadarka meeshii aad muxuu ahaaye aad ku nadartay waa inaad ku fuliso masalan ninkan wuxuu ku nadaray meel buwaano la yidhaah halkaasaan xoola ku qalayaa buuri meeshaadan ku qalabadhi leanna nadarka oo qalida ah oo cibaado ah iyo meeshii uu xadiday labadaba hadduu israaciyey fulintiina labadaba israaci waa saasumaa labadaba hee israaci sidaas la yiri laakiin haduu jiro shay maanic oo diiday marka nadarkaasi ma fulayo oo muxuu noqon karaa مثلا meesha gaala isugu imaan jirta hadda ka hor oo hadday gaala isugu imaan jirta dhulku waa dhul ilaahay meeshiina hadda islaam baaba qabsaday wixii haduuba zuulayba isu imaadkoodii iyo maxaa maxaa dhib ku jira dhibka ku jiraay waxa waaye gaaladu meeshay isugu yimaadaane xafladaha ku qabsadaan ee ay muxuu ahaay acyaadoodii waxooda ku qabsadaan inaad adiguna cibaado la tagtahay tashabuh baa ku jira asalkuna qaacidada asligii in la khilaafo waayo marka meeshay weynayn jireen adiguna haddaad gowrac la aado nooc weynaynaa ku jira tashabuhaasaa marka la didan ama nooca tawaafuqeed gaalada iswaafaqaysaan baaba la diiday saas daradeed ba shareecadu waxay diiday xilliyada qoraxdu soo baxaysa iyo markay dhacaysa iyo salaadaa la manciyey ha tukanina baa layidhi maxaa loo diiday waxaa loo diiday shaydaan baa xilligaas qoraxda iyo u sujuuda sujuuddaada iyo sujuudda shaydaanku inay iswaafaqdaan la diidi marka adiga niyadaadu haba ahaato ilaahay dartii baad u tukanaysa soma laakiin xilligaas sujuuddaa sujuudaysa iyo shaydaan sujuuddiisi waa isku beegmaya kala duu marka meeshan jaahiliya weynayn jirtay adiga niyadaadu qurbo wey neef baad ku qalaysaa ilaahay dardi baad u qalaysaa niyadaadu waa fiican laakiin meesha wixii ka jiri jiray muwaafaqa dhacaysa nooc weynayna haddaadan wadaninna way u ekaanaysaa tashabuhii gaaladana waa gelaya waa la manciyay wakadalika haddii ilaahay cidaan ahayn lagu caabudi jirayna waa la mid hala aadin hala aadin saas way macana waxaa la mid a meelaha awliyada iyo qubuurta iyo wax loogu gowraco ama dadku isugu tagaan wax ku weyneeyaan ama qubadaha la caabudo meelaha ninkii yidhahda anigu ilaahay dartii baan u jeedaa neefkana ilahay dartii baan u qalayaa laakiin meeshahaasaan kusoo qalahaya oo maxaad meeshaa ku maagtay waay haddayna balaaya kugu jirin dhulka maxaad kaga maagtay sooma waxbaa kugu jira waay sidaas daraaddeed haddii maanic noocaasa uu jiro maya waxayna kutusaysaa shareecadu sideedaba wixii tawxiidka dhaawacaya wixii tawxiidka dhaawacaya taxadar badan bay ka samaysaa saddu daraa'iq iridda waxay ka xidhaa iyo jidadka meel fog hagow soo dhawaanin baa lagu leeyay ka fogow ah, saas wey macana marka tani waxay ka mid tahay saddu daraa'ic ka mid tahay ayib haddii marka maanicaasi yimaado meeshii lama ogola ama haduusan maanic jirin nadarka meeshii aad markaasi aad ku nadartay baad ku fulinaysaa way macna ayib xadiidkan qaybkiisa dambe ayaa muxuu ahaay waxaan u tegi doonaa waxaan u tegi doonaa maya waan ka soo hadalnay nadarka oo mubaaxaadka ruuxa hadduu ku nadro markaana aysan mashaqo iyo dhibi ku jirin nadarka mubaaxa wuu fulinayaa saas macna saas daraaddeed baa ninku wuxuu yidhi gabadhan hooyadeed socod bay nadartay ima ka guda ka gud baa socodku waa iska mubaax saas macna waa iska mubaax laakiin kii hore gabadha loo diiday kani muxuu ku galgadsay kani waxay ku galgasay kii hore ma ina kari karin sawab saas daradeed baa lafii kara waxa ku yimid la tutiiq ma kari karto ama mashigan haddaad kari karaysood ku nadartay waxay leeyihiin culimada qaarkood waa mubaaxaad nadarka aad nadartay baa laazim ka dhigaya fuli baa leeyahay tayib xadiid kalaa inoo imaan doona oo isaguna ku tusaya haddii cibaadada aad ku nadarto saddexda masjid meel aan ahayn laasim kuguma aha meeshaa inaad la aadeen meeshaadaad joogtaad ku fulin kartaa meeluhu ma kala fadli badna laakiin markii laga reebo saddexda masjid nadarkooda waa u tegi doonaa xadiiskaasi wuxuu leeyahay culimmada qaarkood saarif buu noqonayaayo nadarkaaga oofi meeshii aad ugu talagashay wax manciyo hadduusan jirinna ku oofi wujuub ma ahe istixbaab waaye waxaana ku tusaya xadiidka inoo soo socdo laa tushaddu rixaalu ila ila alaaati masaajid marka laazim kugu noqon mayso meeshaada haddaad xataa ku guddo ood ku gowracdo waxa weeyaan dhib male wey macna laanna dhulku intiisa kale wax fadliya islama dheera allahuma meelo khaasoo fadli gooni kusoo aroray mooye وعن جابر رضي الله تعالى عنه nadru macsiyadu inuusan yani waxa weye la fulinaynin waana soo marnay oo qeyb kamidu ka tilmaamto masalan qaraabo goysko kaleeto inaad qaraabadaada goyso qaar ka mida a ayaa nadar ku gashay wakadalika waxaadan lahayn walaa nadra fima laa yamlik ama dad kalaaba iskale amamaba haysatidba ayib wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana rajula ninbaa qaala wuxuu yihi yowma alfatxi maalintii maka la furtay ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anigu nadartu nadray in fataxa allahu hadduu alla furo calayka korkaada makata maka hadduu kuu furo ood maka ku guulaysato qabsashadeeda waxaan nadar ku galay an usalliya inaan tukado fii beyti lmaqdis baytlmaqdis inaan ku tukadaan nadar ku galay faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam salli tuko haahunaa halkan ku tuko ah, xaramkii weynaa baad joogtahay baytlmaqdis salaadaad la aadayso halkan ku tuka ayb fasalahu wuu weydiiyey wuu ku celiyey rasuul ilaahi oo bayt almaqdis buu nadarkaygu ahaa buu faqaala nabigu wuxuu yidhi sal alay slam salli tuko haa halkan ku tuka buu halkaagan ku tuko fasa'alahu haddana waa ku celiyey rasuulla waxaan ku yidhi nadarkaygu baytulmaqdis buu ahaa ah, meeshan ma ahayn faqaala nabigu wuxu yidhi sal alay slam fashanuka xaalkaagii arrinkaagu idan markaa ah, fashanuka xaalkaagu idan markaa adaa iskale way macnaha taladaas bay markaa adaa iskale saan kuu kuu sheegay haddaad qaadan weyd tasaad ka bedi weyda yaal way marka fasha'nuka biha fasha'nuka idan markaa fasha'naka fakhud sha'naka way macna haddii la kordhigo fakhud qaado marka sha'naka xaalkaagii arrinkaaga qaado idan markaa marka dee taladaadii go-aankaa qaado marka dee saasaa lagu yidhi رواه وري أحمد أحمد وري وأبو داود وصححه صحيح الحاكم على شرط مسلم بكصحيحي وكذا ابن دقيق العيد الإمام النووي الشيخ الباني ويصححنا الحديث طبعا طيب حديث روح فايدين يا روحي مسجد الأقصى مسجد بيت المقدس كيال روحي النذر كوغلا إنه كسو تكذا أما كسو عبادس وحكا في الله كان مسجد الحرام كينو تقول مسجد الحرام كلنا مسجد كحرام ومكة يا كفض بدن وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيا كفض بدن قياس كمرك الله فيريه معناها الله فيرينا السيد وكلا استغنوا وكذا في الله كرام لأنه وسيد إحنا مسجد واحد أو فضل بدن مسجد كحرام كا ومكة أو فضل بدن مساجد مسجد كالنبي مدينة صرع مسجد الأقصى أو بيت المقدس كحيق fadliga badan haddaad nadarto ood meel fadli leh inaad cibaadadii ku gudato aad ku nadarto meeshaa meel ka fadli badanna aad ku gudato kifaaya waa saas wey macanaa leanna meeshaa waxaad ula aadaysa muxuu ah soo un ajri iyo fadli raadis ma ahayn meel ka fadli badan baa meesha jirta haddaad ku adkaysato ood meeshaadii laga fadli badnaayoed nadarka ku sheegtay aada la aadana ood ku soo gudatana ayada lafteedu dhib ma leh maxaa yeelay ninkaasi markuu nebigu dhowr goor kula teliyey oo uu soo taagan yahay maxaa lagu yidhi fa shanaka idan baa leeyma ah, fa shanaka idan hadday mamnuuc tahay oy xaaraam tahay oo ilaa wa ilaaba xaramka bayt muxuu ahaay masjid alxaraamka mooye meeshaa ma aadi karta hadday tahay fa shanaka biha lama dhehen fa shanaka lama dhehene ilaa wa ilaaba warka joojiya halka kutugaa la dhihila sooma laakiin sida mustaxabka wax way inuu tanaa fadli badan qaato hadduu qaadan waayo tii la aadana ahla wa sahla oo meeshiisii uu ku sheegay oo markaa la aado baan tayib hadithku macnaha soo faa'iideynay hadithku macnaha soo faa'iideynay wuxuu aan soo marnay amarkiiso oo ahaa sal sallallahu alayhi wasallam kii buwaana inaan geel ku qala nadar ku galay soo oofi baa leeyahay soo oofi baa leeyahay buwaana inuu ku qalo iyo meeshuu joogo inuu ku qalana wax farqiga u dhaxeeyo male saas way wax fadiilo dheeraada oo buwaana hadda ay la dheertaa ma jirto mar haddayna la dheereen inaad meeshaadan isaga qashana waad heli kartaa inaad buwaano la tagtana waad heli kartaa inaad heli karto laazim ahayn maxaa ku tusaya ninkii baytulmaqdis ku nadray buu nebigu ku yidhi xaramka maka isaga tuko sooma marka kaasi macnaa wax weeye wuxuu ka mid noqon karaa axaabiista saarifka ay wujuubka ka sarfinayso macnaa ayib وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كورين قال النبي انه يري لا تشد لما خلخلو لما ادكيو الرحال رركي ررك لما جيجيو او لما خيلو الا الى ثلاثه مساجد سدح مسجد حقوده مويه لا تشد الرحال الى مسجد واحد ساقه دغدد مسجد حقيسه rarka looma adkaysto gaadiid iyo ral rar looma qaato laba safraa laga wadaa ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye ama waxaad dhihi kartaa laa tushaddu rixaalu reeriyada iyo rarka looma adkeeyo safar looma aado ilaa buqcatin meel uun dhulka ka mid ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye labada waa la qadari karaa ilaa buqcatin markaad qadartana xadiidka oo istidna waa mufaraq markaad mustathnaa minhugii aada qadartood buqco ka dhigto cumuumkiisu waxaa soo gelaya dhulka oo dhan baa soo gelaya cumuumkiisaa soo gelay saddexdaa masjid waxaan ahayn oo buqca iyo boos kala ah safar loo cibaado loomaba aadaba haddaad masaajid qadartood mustathnaa minhuga masaajid ka dhigtana xadiidku biqaacda kaliya dhulka kale inaan safar cibaado loo aadi karayno wuxuu kugu tusayaa biqiyaasi alawlaa leanna waxa weeyaan haddiiba masaajiddii la yidhi wixii masaajid ka soo harayna waa ka xag jiraan masaajiddu soo dhulka ilahay meesha ugu fadli badnayn maaha saas way macna yacni waxa weye khayru biqacwa haddii la yidhi masaajiddii looma safri karo ilaa saddex masjid mooye xabaalihii iyo qubuurihii iyo meelihii kale iyo wixii waa ka sii xag jiraan sooma waa ka sax jiraan ama qiyaasul awla bu umumka kugu tusi ama wuxuu kugu tusaya taqdiirtoon hadii la qadaro umumkiisu kugu tusaya saasulaan la tushaddu lama adkeeyo oo lama xikra arrihalu rarki lama safra laga wada laana ruux markuu safrayo soo reeriyada iyo rarka iyo qalabka iyo maxidho saas laga wada illa ila thalathati thalathati masajid sadh masjid haqqooda mooye masjid al masaajidka xurmadana xaggiisa mooye masjid alaqsa masaajidkii masaajidda ugu fogaa xaggiisa mooye masjidii hada iyo masaajidkaygan kan xaggiisa mooye ayib muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaari buu sugnaaday ayib waxaa laga fahmayaa marka xadiisku uu ku cadiyey horta baabka wuxuu u keenay meesha wuxuu u keenay ruuxu hadduu nadar ku galo ila nadar baan marnaa sooma ruuxu hadduu nadar ku galo inuu kusoo tukanayo inuu kusoo tukanayo meesha la yidhahdo maalan tabuuq oo kale ama beder baan kusoo tukanayaa buuri nadar buu ku galay ama magaalo magaalooyinka ka mid ah. ama xabaashiisha cabdulqaadir jiilaani baan kusoo tukanhayaa ama uweys iyo saylaci qubuurahoodii baan kusoo tukan nadar buu galay oo buqaco mucayan oo cibaado uu la aadahayuu nadar ku galay isagana marka la fadli badan nadarkaasi ma fulayo muxuusan u fulaynin wuxuusan u fulaynin nadar keenaya inaad meel u safarto meesha aada u safraysana aad fadiilo dheeraad iyo ajir aada ku doonayso saddex masjid baa jira saas ama nadar ha ku yimaado ama si caadi ha ku yimaado saddexdaa masjid haddaad caadi aada cibaado iyo salaad iyo cibaado u aadana waad u safri kartaa cibaadadooda haddaad nadar ku gashana waad u safri cibaadadooda laakiin saddexdaa masjid meelaan ahayn cibaado looma safro oo gaadiid looma qaato oo looma rarto maxaa yeele dhulka kale la mid sooma dhul kale la mid saas wey macnaha qubuur iyo xabaalo iyaga iska daa warkoodaba qubuur iyo xabaalo iska badaay sidaas wey macnaha cumuumkana waa fahamka saxaabada ridwaanullahi calayhim sidaasay u fahmeen fii musnadi axmed waxaa ku sugan xadiid abu basrat alkhifaari laga warinayo xadiiskan waan soo marnay wuxuu leeyahay abu hurayra la kulmay isagoo masjidu tuur ka soo noqday tuur saynaa oganaysa tuur saynaa waa waa buurtii nabiyullaahi muusa calayhi salaam agteeda loogu waxyooday wey ee waxyiga lagu bilaabay ayib masar bay hadda ka mid tahay marka ninka la yidhahdo abu hurayra baa intuu madiine ka tegey iyo tuuru siina wuxuu u aaday salaad halkaasaan kusoo tukanayaa buu meeshii nebi muuse calayhi salaam waxyigu ugu bilowday meel saalan ma halkaasuu la salaad la tegey markaasaa isagoo soo noqday intuu salaaddii meelaha kusoo tukaday soo laabtay baa waxaa la kulmay saxaabiga la yidhaahdo abubasrat alkhifaari markaasaa wuxuu ku yidhi low adraktuka qabla an tarxala martaxalta buuli intaadan raranin oodan meeshaa aadin haddaan kula kulmi lahaa ma aadan rarateen buuhi mana aadan safarteen wasawtu maxay tahay abu hurayra wuxuu yidhi walima oo maxaa dhacay buuhi maxaa ii diiday abu basra wuxuu yihi samictu rasuul llahi sal lay slm rasuulkaan maqlay buu oo leh laa tushaddu arixaalu ila ilaa alaaati masaajida saddex masjid meel aan ahayn looma rarto cibaadana looma aado safarna looma aado adoo salaad cibaado u saxo nabigaan maqlay tuuru siinaana كمد معها سدحدي مسجد صح طيب فهم كازي أبو هريرة مركو أبو بصرة أشياء حديثك أشياء أصغل فهم كوا لقل المناضي وبالتالي أبو هريرة حديثك مركي دنبه ورين شري أو حقيق شري أرنتنا وكلا مركي اتماد النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما أوصل به أبو هريرة ور بصرة ويكا قصنتها هاي fahamkaa kula khaldamaye masaajid baa laga hadlahayay tuuru siinaana masaajid ma aha xadiidkuna masaajid buu ku saabsanaa waa sida ay wadaadada qaarkood hadda yidhahdaan war xabaalaha aad u safraysaan iska daaya xadiis kale aad diiday war wadaado xadiisku masaajid buu ka hadlahayaa ma xabaaluu ka hadlay bay leeyihi oo hadduu masaajidii diiday xabaali xaggay joogtaa ya soo xabaali kama sii xag jirto abu hurayra markii la duuru siinaa waad khaldan tahay inaad aada xadiis diida wuu ka garaabay abu sa'id khudri bay isagana ka suganta saxaabada fahamkoodu ka soo xadiidku xadiisku buu bu faa'iidayn buqan mu'ayyir dhulka ka mid oo safar loo aadiyo cibaado loo aadi oo saddexda ahayn ma jiro haddaad nadar ku gashada sidoo kale ta aadimayso sidaas weeyaan wal xadiiska uu dalishada sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah iyo qeybka uu dalishadeen in safar loo aado oo halkan laga tago meel kale laga yimaado qabrigii nabigan soo siyaaranaya safar loo galaayo maya laana cumuumka xadiiskaa laga qaadanaya laakiin maxaa lagu ogol yahay masaajidkii nabigan soo siyaaranaya u safar niyadaad ku tag markaad masaajidkii tagtana nabiga soo salaam oo qabrigiisa soo siyaar sawaba laakiin niyadaad ku tagaysaa hadhiin qabrigii nabiga u socdaa dad badan baaba xajka iyo masaajidka nabiga siyaaradiisii waxa dhab waxaba uga weynba qabriga inuu soo siyaarto ah, waa dad muxuu ahaa dadka qubuurta ku ibtilaysa marka xadiisku wuxuu faa'iideynayaa nadar ha noqoto ama sidaadaba u bilaabee haddaad nadartood saddexdaa masjid mid ka mida ku nadarto inaad ku soo tukato sax nadarkaaga fuli ayib sidaana waxaa qaba culimada badankood baa qaba culimada badankood baa qaba makaanku inuusan cayinmaynin bitacyiin shakhs saas way macnaha ayib oo meeshii lafteedii inaad ku fuliso allahuma saddexdaa masjid mooyaane sidaasay qabaan macnaha ayib وعن عمر رضي الله عنه قال وحول قلت وحر يا رسول الله رسولك إلهي إني أنيد نذرت نذرك إياك حوالها الله صفري قبورها الله صفري سقوى نذر معصية سقوى نذر معصية كانوا كلمة يعني ما دام سفرت قبورة الله صفري زيارة ذا حتى زيارة ذا كليه haddaad ku darto shirkiyaad kale iyada iskaba dhaaf oo inaad soo dawaafto iyo inaad wax weydiisato iyo inaad muxuu ahay daawo ka raadisa iyo wixii ilaahay lahaan jiray xuquuqdiisa inaad wadaadkan dhintay siiso taas iyadu waaba gaalnimo laakiin xataa siyaaro caadiyood oo usoo ducaynayso in loo safro maya haddaad nadarkaa gashana waa nadru macsiya la fulin maayo kaysaga laa wafaa li nadri fi macsiya sumayna sawma kaasi halkaasu ku fadhiya wa an umar radiyallahu anhu wa anhu qala wuxuu yiri وحوري قلت وحنا يا رسول الله رسولك إلهي إني أنو نذرت وان نذري في الجاهلية إسلامك كهر جاهلية إسلامك كهر وحن نذري أن أعتكف إلى الاعتكاف ليلة هل هبين في المسجد الحرام مساجك حرمضة لدحديث إلى كو اعتكافا نذر كقل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوفي أوفي بنذرك نذر كاك أوفي متفق عليه بخاري مسلم وصوصان وزاد وحو زيادي البخاري بخاري وحو زيادي في رواية رواية نحن وحو زيادي فاعتكف واعتكاف عمر ليلة هبين باعتكاف طيب يعني وحويان إسلامك كهر انتو سنصو إسلامي واحد انت قالت أهايا أيا وحو النذر كوكالي هل هبين إلى مساجك حرمضة الاعتكاف markuu soo islaamay kadib uu nabiga weydiiyey nadarkaagii fuli baa leeyahay xadiidka waxaa loo daliishaday gaalku hadduu nadro inuu nadarkiisu guntamayo asagoo nadarkii fulinin hadduu soo islaamana bacda islaamihi nadarkii inuu fuliyaa laga rabo nadarka goormuu galay islaamnimada ka hor wuu soo islaamay bacda alislaam baa laga rabaa inuu fuliyo sidaana waxaa qaba culimmada shaaficiyada qaarkood abuu thawr bukhaari iyo ibnu jariir culimmadaasaa ku tegey kaafirka nadarkiisu inuu guntamayo jumhuurtiisa waxay qabaan nadarka ma guntamo gaalka kama guntamo ruuxa nadarkiisu xidhmayo waa muslim sababtay waxay u cuskanayaan waxay leeyihiin nadarku waa taaca iyo cibaado gaalna cibaada kama asaxdo soo ma umana guntanto hadduu gaal hadduu soo istaago salaad xidho salaaddii ma u xidhmaysa waana gaal weli ma u xidhmaysa leeyahay wakadalika hadduu soon xidho uma xidhmayo xaj hadduu xidho uma xidhmayo nadarkuna waa cibaaday leeyihiin cibaada gaal inuu xidhmo maaha inuu guntamo ma baxaba adiga waa iska taxliilaade laakiin sida sababka xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqata nadarkii uu gaalnimada galay islaamka kadib hadduu fuliyo waa fulaya sidaasna wey macnaha xadiidka wuxuu ka mid yahay sidoo kale xadiiska loo daliishado ruuxu markuu ictikaafayo ictikaafkiisu inuusan sharti ahayn inuu soomo yahay kitaabu siyaam baana kaga soo hadalnay culimada qaar baa waxay qabaan ictikaafka iyo soonku waa mutalaazimaan oo hadduusan ruuxa ictikaafsan soomanayn ictikaafkiisu maba soconayaba xadiiskanay deliishadeen culimada dhahaysa ma ahee ruuxu isagoon soomanayn buu ictikaafsanaan karaa maxaa yeelay cumar ictikaafkiisu habeennimuu ahaa soo maaha habeen buu ahaa habeenna dee lama soomo soo ma صاص معنا وهذا هو الصواب يعني اعتكاف هو أصحيا روح صومنا وأصح كصح صحيا روح أن صومنين وكأصحيا طيب كتاب القضاء قضيه وكتابه القضاء وكرسور هو وحكمك تدك إن لك الحكومة والشرع إله لوك لسهر علماء الوحي لهذا إلزام ذي الولاية بعد الترافع بينها ruux wilaaye haya oo jaga iyo mas-uuliyad haya markii loo keensada garta kadib inuu dadka ku laasimiyo xukumka ayaa la yidhahda hadduusan wilaayo haynin hayninoo markaausan jaga haynin jagadee dowlad ka tirsan oo booliis leh oo awood leh oo awooday wax ku fuliso leh hadduusan markaa haynin oo wax la weydiiyey uunu ka jawaabayo ama qaado ama ha qaadanin laakiin sidaas waay markaa mufti baa la dhahaa farqun bayna almufti wa bayna alqaadi qaadiga waxaa la socota xukunkiisu waa ilzaami wa ilaan xukumkii dowlad baa qaadatay sooma fulintiina waa la socotaayo way fulini oo hadduu fuli waayo waa lagu xidi waa lagu qaban muxuu ahay waxaa la socoto qasab sooma laakiin iftaagu isagu ilzaam lama socdo wadaadkaad u tegaysaa sheekhow masaladanaa sidana he ka warran sidaa iyo sidaas wey xadiiskaasaan kutusaya aayaddaasaan kutusaysa waan diiday hadda dhado iska dhaqaaqo ma lagu soo qabana dee wadaad kooboo soo qaban karaba awooddiiba male soo ma waa mufti baa la dhahaa kaas ah, iftaa baa la yidhahda ayib masale waxaa u yeer eg la yidhaahdo taxkiim taxkiim yacni jaga ma hayo mas-uuliyadna ma hayo qadaa iyo garsoorana ma aha laakiin idinkaa waxaad u gardhiibateen waxaadna go-aan ku qaadateen ood ku qordhiibateen inaad go-aankiisa qaadanaysaan muxakam baa la yidhahdaa markaas muxakam muxakamka go-aankiisa ma laazim baa mise laazim maaha waa masale khilaafiya ma laazim baa oo dadku inay qaataan haddayba gardhiibteen waa ku qasban yihiin miya mise kuma qasbana taasi waa masale khilaafiya qaarna waxay waa laazim qaarna maya bay leeyihi taasi waa muxakam bale taxkiim bale taa iyada macna وعن بريدة رضي الله بريدة رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده القضاة قال ليالك ثلاثة وصدح ضدك وحكمه كرصورة ياشيه صدح واي من أفراد ملك اثنان لو صدح لا كمدي في النار النار صدح ذي أحاله لو النار تيقليها وواحد مدمة في الجنة جنة صدح ذو أحاله طيب sababta keenaysana waa qadaaga xukunka ay qaadanayaan laftiisa keenay iyo qaabkay u qaadanayaan rajulu weye midkood oo carafa gartay alxaqa xaqii buu gartay faqadaa markaasuu xukumay bihi xaqii buu dadka ku kala xukumo ku kala saaray fa huwa kaasi fi ljannati xaqii oo uu gartay iyo xaqii oo uu dadkii ku kala saaray oo cadaaladii uu maray jannadu ku galaya warajul way ka labaadi oo carafa gartay alxaqa xaqii wuu garanayaa xaqii uu garan garta wuu gartay meesheedii uu helay ayib falam yaqdi mawrbuna sameeyay fil xukumka dhexdiisana jawr buu ku sameeyey fa huwa kaasi fi an-nar nar tadhidu aha waa garanaya laakiin xaqii wuu ka leexdayo wuu eexday jaara wuu eexday wa fi lxukmi xukumka dhexdiisa wuu ku eexday fahuwa huwa fi nnaari naartu galay saas macana yacni wuxuu u eexday ama qaraabanimo ama laaluush ama hawo ama wuxunbaa qaaday isagoo xaqii u cadya wuu xaqii garmaray dulmi buu sameeyey naartuu ku galayaa wey warajulun wey midka saddexaad oo lam yacrif aanba garaninba alxaqa xaqiiba ma garaninba in wax yaqaanaba maaha waa jaahil فقضى مركز حكمي للناس ذاتك أحكمي على جهل قرش رآني أقول الآن كوركيدو ذاتك كوكلا حكمها وهي جاهل وحما أخرصنين وحما برنين علمك قضاء ما يقانو حقي سمك وصو صاري كرو يسقوا جاهلو قرصورية وحكمها فهو كاسي في النار النار فدحيدو أهل ساسي معنا لولا الضمي والله أهل نار متكورنا أهل جنة روح وري الأربعة أفرتي بأوريه ka horena waa ahlu janna waxa wariyay al-arba'atu afartii baa wariyay وصححه وحنا صحيحي الحاكم حاكم با صحيحي كذلك وحنا صحيح ابن عبد الهادي ابن الملقن شيخ الباني بمجموع طرقه وسنه كصحيحين يا حديث هو حديث سغوا طيب حديث هو حكتسيا مسألة القضاء إي قرصورة لمضو إنه تا مسألة هلس أرين خطر وانسهلنين إنه أحيانا لقى فايدة سنة نوحة كمدة qaadiga iyo garsooruhu inuusan garta uu soorayo tabicaadkeeda iyo dhibkeeda uusan ka nabadgelaynin marnaba ilaa laba arrimood in laga helo mooye midda koowaad cilmi iyo garasho midda labaadna cadaalad iyo gar allay leedahay iyo inuusan exanin labada arrimood hadduu sameeyo oo labadaa qodob wax ku dhis aqoonteedii buu leeyahay ehel buu u yahay inuu dadka kala xukumiyo wuxuu garanayaa kitaabkii alle iyo sunnadii nebiga axkaamtii buu garan mas'aladu markay ka qarsoonto meeshuu ka raadin lahaa buu garan wahaakadaa nin aqoon la ruux aqoon la waray aqoontii uu lahaana lafteedii buu dadka ku kala saarayaayo markuu fulinahayo kama leexanayo jannaduu ku gelayaa waa qaadi ahlu janna ka labaadi waxa weeye waa ruux garsooro noqday oo dadkii garta u kala sooraya oo kala xukumaya laakiin aan aqoon u lahayn cilmigii shareecada ehel uma aha inuu wax kala xukumo waa jaahil midkaasi ama ha asiibo ama ha khaldamo ha garab maro marba hadduu isagoo jaahil ah meesha isa saarayoo meesha tegey gar baan soorayaana uu yidhi waa ahlunaar ama garta ha helo ama ha gara maro laba gooraba waa ahlunaar maxay ku timid waay waxay ku timid wuxuusan ehlu ahayn buu laacay meel khatar waay jaahil hadduu wax galo hadduu xataa wax saxo sixiddiisu waa uu sagaaradii tuuriyada la kulantay mooye wuxuu isagu hagaajiyey ma ah soo saas ma waa un muwaafaqatu lqadr waaye itifaaqan uba isaga timid wa laakiin wax isagu uu habeeyo o qorsheeyo uu garanayo laynkeeda uu saaray oo isaga sababtii ku timid maaha saas daraaddeed inuu wax fasaadiyaa ka badan inuu wax islaaxiyo marba hadduu jaahil yahay kaasi waa ahlu naar lianna wax way hawshuu galay ehelkeedii maaha dadkeedii maaha mana u laha naartuu galay ka saddexaadna waxa weeyaan aqoontii waa leeyahay wuu kala garan xaqii wuu garan adiladii waa garan masaladii wuu garan laakiin waxaa ka tambadisay hawo fuli markuu yidhi ma fulinayo qaraabanibu ugu exan xooluu qaadan laaluush buu qaadan soomaalia hawadiisuu raaci siduu doonuu yeeli wuxuu ka tegayaa cadaaladii buu ka tegayaa asaguna waa ahlu naar saas way macana saddexdaas marka laba waa ahlunaar midna waa ahlu janno saas daraaddeed baa culimadu waxay leeyihin waxay ku tusaysaa khatarta ay leedahay sideedaba in qaadi la noqdo sababtu waxa weeye inaad badbaadda yaan sahlanayn inaad aqoontiina leedahay cadaaladna aad ku xukun tahay ma sahlana laakiin markaas waad ammaanan tahay sidaan u tegi doono haddii ilahay labadaa isugu kaa daro aqoonteediina aad leedahay ehel u tahay haddana isla markaasi aad cadaalad alla ku waafajiyo markaasi jannaad ku tegaysa oo de waa kan xadiiskii fi saxiix al-bukhari qeyrka ku yaala sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu samaa'i waxa kamid aha waxa ugu horeeya imaamun caadil cadaaladuna cilmi bay ku iman kartaa si kale kuma iman karaysa macna طيب وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه marka hadii ay sidaas tahay macnaha qadayaadka oo afraad la kala saarayo ummad ummaddan xukunkeeda nawaasil ku dhacday dimaadeeda iyo diinteeda iyo xoolaheeda xukunkeeda iyo go-aan ka qaadashadeeda ninka isu taagayaa nin sahlan maaha nin jaahil ah oon aqoon lahayn oo markuu muxuu ahaayey masaladiina meeluu ka raadiya aan garanaynin kutubteediina aan garanaynin aqoonteediina aan lahayn hadduu qaadi noqdo dadkii gaalaysiintooda xukumayo dhiiggoodii in la daadiyoo la dilana xukumayo xoolahoodii in la qaatana uu xukumayo ehelkeediina uusan ahayn waa ahlu naar nabigaa xukumay sal lla alay slam wa ahlu naar xataa isagu ha niyad fiicnaado anigu niyadaydaa fiicnaydoo diin baan u nusraynahayay xaqaan fulinahayay xuduuddii baan fulinahayay axkaamtaan kala tuurahay lilaahi bay iga ahayd ha kaa saarto lilaahi socon mayso meesha lilaahi bay iga ahaydo waa niyad fiicnaa kuu shafeeci mayso leanna xusnu niya waxaa shardi ah ha niyad fiicnaa tide haddana waa inaad dariiqii ku taagan tahay la budda min aljamci bayna hadayn yani waa inaad cilmigeedina leedahay ikhlaaskii iyo aqoontiina aad markaas ikhlaaskii iyo alla dartiina marka ay ka tahay macna sidaas weey ayala marka ka dhacay hadda Soomaaliya oo kaleeto waxyaala sahlan ma waxyaala sahlan maaha dad fara badan oo isu taagay hawlaha inay xukumaan wax kale iska dhaafay xataa abjadiyaadka cilmiga ma yaqaanaan hatta abjadiyat ilmiga waa baxsan markaas intuu meeshan istaagu wuxuu kala tuuray waxaan caadi ahay nin caalim ah oo kitaab allaheedii ku takhasusay baa yacni ka istaagahayo oo baqaya wiil yaroo laba u baxsanaynna kulli waa kala fiiqahaya maxaa meeshaa ku jira diin la-aanu baa ku jirta saas maan jahli iyo diin la aan baa ku jirta iyo warac la-aan wa wailaa haddaad shaygan garanaysa khatarta uu leeyahay maba aada degdegteenba soo ma laakiin meesha waxa yaalla libax ninaan aqoonin baa lax ka rito wa ninaan garanaynin baabka iyo khatartiisa baa saa wax u kala fiiqa ninka labaadee kala fiiqaayo waa nin aqoonteedii iyo tabaxurkeedii iyo dadnimadeedii iyo ehliyadeedii la wahay saas macana marka hawl sahlan maaha culimmadii iyo dadkii ehelka ulahaay hawshan geli lahaaye qaban lahaaye xukumi lahaaye nawaasishan iska lahaana waxaa la yidhi muxuu ahaayey warrimayahon raalli ahaada ah qaacidiin baad tihiin jihaad waxba kama ogidin gaalaad u shaqaysaan muxuu ahaayey waxaad tihiin nimankii muxuu ahaayey jihaadka iyo muslimiinta kala diray balaayaad ku wada xidhantihiin oo jaajuusiin baad tihiin fulayaad tihiin meesha ka durka hay wadda waa ahayd bal meeshaad ka soo ridaan aragna markaasaa waxaa la leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi muxuu ahaayey ninka mujaahidka ah marba hadduu mujaahid yahay caalim buu sidaa ku noqonhayaayo jihaadkaaba cilmi aba saas daraaddeed mar haddaad mujaahid tahay wadaadba uma baahda cilmi iyo caalimba uma baahnid waxyaalaha haraa'ibta ah bay ka mid tahay inxiraaf caadi ahayn wa inxiraafaan caadi ahayn jihaadaan culimo wadin iyo axkaamaan culimo qaadanaynin iyo nawaasil ayna culimo ka fatwoonaynin waa fasaad xataa haddii waqtiyada qaarkood la yaro mahadiyo waxa ka soo socdaan sahlanayn saas macana ninka galahayee ku dhiiranna isagoon aqoonteedii iyo ehliyadeedii lahayn waa ahlunaar ka ku taageerahayee ku garab taaganaysa taawida siinahayee wadda waad quman tahayna halis buu ku jira isaga saas macana وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من ولي روحي لو ديبو القضاء قضاها لو ديبو غرسورك روحي gacanta loo galiyo oo xilka loo dhiibo faqad dubiha haqiqa waa la gowracay bigayri sikiinin min dilaan baa la gowracay asagoo min dil loo isticmaalay baa la gowracay ninka isaga oo waxa wariye ahmed ahmed baa wariye wal arba'atu afarti baa wariye wasahaha waxa saxiix ibn khuzaimah wa ibn hibban كذلك حاكم بصحيحيه ذهبي وكوافقي ترمذي بغوي شيخ الباني ابن منقن يقول وي تحسيننا يا الحديث حديثه وحديث سغوا وحنا كتوسيا oo laga faa'iideysanaya khatarta ay leedahay xilka garsoorka qabashadiisu ah maxaa laga wadaa faqad dubiha bighayri sikiin waxa laga wadaa hadii mindi inta lagu qaato lagu gowraco nafta waa lagaaga raaxayo si fudud baa lagu dilay laakiin mindi la'aan baa lagu gowracaya hadii la yidhaah soomada silcin ya ruuxaasi silic buu ku dhintay waa silic buu ku dhintay laanno baabkuu galay iyo wuxuu ka hadlayaan sahnadayn markaad dadka dhiigooda kale xukumayso furuujtii xukumayso dimaadii xukumayso acraadii xukumayso xoolihii xukumayso waa meel halis waa meel halis xaqaa'iq iyo yaqiin ma haysid meesha dunuun iyo ijtihaadaad iyo waxbay u badantay inay lugtu kula fakataa badan marka inaad khaldantaa badan inaadan garsoorin baa badan in shaytaan iyo naf ku jiitaan baa badan hadday ku jiitaanna maxaa dhacaya hadda waa naar qarka wa sooma marka adigoo silic u dhintay oo kale uu ka soo qaatay sidaas khatarta ay leedahay marka xadiisku tilmaamaya وعنه رضي الله عنه وحل قولنا قال إنه عنه أبي هريرة وي رضي الله تعالى عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري إنكم إذنك ضدوا ستحرسون waa dadaali doontaan cala alimaarati ah, jagada iyo mas-uuliyaddiiyo xilkaad ku dadaali doontaan ah, dadaalan caadi ahayn sidaad xil u qaban lahayd imaaradan waxaa soo gelaya alimaaratu alkubraa waalimaaratu asuqraa midda weyn oo madaxnimada sare ah maala madaxweynaha muxuu ahaaye jagooyinka sare alimaara alkubraa baa la yidhahda alimaara asuqraana waxaa la yidhaahdaa mas-uuliyaadka hoose ilaa ta ugu hooseysa laga gaadho imaara la yidhaha kulli wada imaaro way saddex askari haddii lagu yidhahdo kaabo u noqo amiir baad kusal imaarati baad ku dadaali doontaan oo waa dabiicada bini aadamka sideedaba inuu kursi iska jeclaado kursi iska jeclaado waaba meesha waxay yidhahdaan culimadu shahwada ibni aadamka shahawaadka uu leeyahay shahwatu tacaamka iyo shahwatu sharaabka iyo shahwatu nikaaxa iyo muxuu ahaaye shahawaadkiisa shahwada ugu khatarsan waa shahwatul mulki baa leeyahay shahwada madaxnimada iyo inaad jago fadhiisato xogaa dadku aad ka yar saramarto kelimadaadu socoto shahwada ugu khatarsan marka waad ku dadaali doontaa tabiicada bini aadamka saaska say u badan وستكون وحي نقن دون تاب النبي صلى الله عليه وسلم إمارته ندامة قومم يوم القيامة هذا آه. واتكد ذلك لكن قيامة مركا تكتان fartaad dhexda ka qaniini doontaan oo waad qoolnoon doontaan fa nicmat waxaa nicmo lahaatay almurdicatu midda nuujisada ah midda nuujisada ahee naaska idin siinaysa eed naaskeeda nuugaysaan baa nicmo lahaatood markaa jeceshiin way macna wa bi'sat baas bay lahaatay alfaatimatu goysada naaska goysayna baas bay lahaatay ama waxaad tidhahdaa fa nicmat nicmay lahaatay imaaradii almurdicatu baan ka wadaa nuujisada waa markay idin nuujinaysay wa bi'sad baas bay lahaatay imaaradii alfaatimatu baan ka wadaa yacni almaqsuusu bidammi wa dambiga waxaan ku khaas yeelayaa alfaatimatu goysada naaska idinka goynaysa adiga warka waxa waay markay ku nuujinayso naaskeeda aada nuugaysana waa jeceshahay oo muxuu ahaayey nicmo iyo barwaaqo iyo laakiin markay naaskii kaa goyso baas iyo balaayaad u tegi kaanna sidii hooyo ku nuujinayso kale waay ood naaskeeda jaqayso goormay ku nuujinaysaa waa intaad ku fadhido kursiga goormay kaa godo naaska kaa goystay waa markaad ama ka dhimato ama si kale aad uga degto naaskiibay kaa goysay macnaha markaasay baas le rawa bukhaari baa wariyey sidaasay culimmadu ku fasirayaan nicmadana waxaa laga wadaa bile nicmat lmurdicatu waxaa laga wadaa laanna inta aad jagada haysood mas-uuliyadda ku fadhido waxaad ku haysataa jaah waxaad ku haysataa xoolo xoogaa waxaad kusoo haysataa kelimadaadoo soconaysa amar baad bixinaysaa ladaad kaleeto iyo shahawaad kalaad ku haysataa oo xisi iyo wahmi intaba isugu jira ayaad ku haysataa laakiin markay ku goyso oo aad dhimato ama aad ka tagto markaasi waxaad qaadaysaa qoomamo waxaad qaadaysaa tabiicaadkii wixii ka dhashay ee samaysay wixii ka dhashay baa ku daba yaalla aakhare markaa tagto waxaa ku daba yaalla mas-uuliyaddii oo dhan baa ku hortaalo lagu weydiinaya marka markay ku goyso baas bay lahaatay macnahaasaa laga wadaa macna xadiidka waxaa laga faaidaysanaya taxdiira waxaa ku jira iyo digniin aad u adag oo looga digayo dadka inay qadaaga iyo xilka qabsaan ama mas-uuliyaadkaba ay qabtaan baa looga digaya isaga fogaada wey macna hana ku dadaali ruuxa wuxuun ka keeni karaa tabicaadkeeda iyo dhibkeedana ka badbaadi kara waa hal ruux waa hal ruux waa ruuxee eh? waa ruuxa markuu qaadayana xaqeeda ku qaada inta uu hayana cadaaladii iyo waajibkeedii mariya markuu qaadayeyna xaq buu ku qaaday oo ma boobin oo ma dhicin oo khayaano kuma qaadin ummaddiibaa u garatay xaqeediibu ku qaaday intuu hayeyna cadaalad iyo xawaajibaadkeedii iyo xilkeedii uu gutuu ku mashquulsanaa ruuxaasi keliya ruuxa badbaadaya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska Abu Bakr Malik ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam awwalaha malama wa thaniha nadama wa thalithuha adabu yawm al-qiyamati man adal ah waa eed bilawgeedu waa eed lan ruux maxaa leeyahay xil qaaday ee eh, eed qaad waay bilowgeedu waa eed in lagu eedeeyo waxaad kari kartiy waxaadan kari karin waad eedaysanta nin madaxoo ammaanan ah inaad hesho waa adagta sooma bilowgeedu marka waa eed waxaa labeeya waa qoomamo oo nin kursi qabtayoo markuu ka degay hadduu caqli leeyahy aan qoomamoonin lama hayo farta dhexda aan ka qarin ilahu maxaa kuu geeya adhe teeda saddexaadna waa cadaabka maalinta qiyaamada ilaa ruuxii cadaalad sameeye muxuu nabi sal alay slam ruuxii cadaalad sameeyahaa laakiin inta kale adduunya aakhira waa kadeediyo dhib waayo macnaha waxaa meesha ka muuqata marka ilaa man cadala markay noqonayso nicmati almurdicatu wa bi'sati alfaatima oo imaarada iyo mas-uuliyaddu ay caayan tahay oo laga digayo iska jira laleeyahay waa markii aad cadaalad aadan samaynayn hadda yaa cadaalad samayn kara وأدكت اسلام عنها وحا كتوسي حديث أبو ذر في صحيح مسلم وحا كل يقول أنا أدانا أبو ذر رسولك وحا كل يا رسول الله ألا تستعملني رسول الله ما تشغي إيديت وحل إيديت عمل إيديت عماشة بدنا بقيبين إيسا مركز النبي وحيقول صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف أبو ذر من ضعيفات ضعيف شركة لقم وده جسمك لقم وده لكن ضعيف باطهي ومسؤولية مقادي كرتدوها تدوحة شراء sifaatkii ay mas-uuliyadda ku qaadi lahayd aan lahayn reerkiisa iyo ilmihiisa xataa mas-uuliyaddoodii baa dayacan markaasuu tii weynayd laacaya ah ya soo daciif ma daciif war agoon haddaa labama kala saari kartide tabartaada intaad garato aayar iska xambaalo ah, laba xaba isagoon kala saari karin meesha uu korra sifuulahaya waa waa haadaa geedka ka dhookaysanoo kale wa marka nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam abu dharow dhaif ba tahay xilkan ma qaadi karto wa innaha amanatun waana la amanu hadan daba imaan doono wa innaha yowma alqiyaamati khizyun wa nadaw nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyamadana wa fadhiho iyo wey illa man akhadaha bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam illa ruux haqqeeda ku qaaday markuu qaaday intuu hayayna xaqeedii gutay mooye xadiiska marka meesha inoogu qoran axaadiistaasaa qaydayso marka laga digahayo waa markuusan ruuxu ehel u ahayn markuu qabtana uusan cadaaladii iyo mas-uuliyaddii sida ahayd u gudanaynin markaasi wey marka laga digayo iska jira laleeyahy amaa ruuxu markuu xaqeeda ku qaado cadaaladna ku guto markaa jannuu ku tegaya xadiiskii aan soo marnay waan soo sheegnay siduu kutusay macana ayib saas daraaddeed baa khatarta ay leedahay khatarta ay leedahay darteed baa culimo culimmada waaweyn ka mida way ka baqi jireen rag baa xataa inta la yidhaahdo xilka ugu sarreeya qaadiga ugu sarreeya waddanka qabo culimadii ka mida yuu diidi jiray markaasa inta lasoo qabto waa la xidhi jiray maxaa loo xidhaya wax xilka qabaa lagu xidhahayaa ya marka ninkaasi xil xilkas waay xilkas waa ninkaas laakiin ninka ku dagaalamaya ee dhiig u daadinaya ee wax u kharbudahaya inuu jaga fuulo sidiisaba xilkas ah waana ka nebigu uri sal lla alay wasalam xilka uma dhiibno nin weydiistay leesh laanna xilkiibuusan fahamsanaynba xilka nin fahansan kuma degdego mana raadsado isagaa lala soo doontaa marka lala soo doontana wuu cararaa rag ka mida salafkii ayaa xataa dhulkuu joogay oo ku dhashay oo ku koray buu wuxuu uga cararo uga hijrooday xil baa lagu dhiibhayaa waa carro waa fakadayba war ka cararaysa maxaad ka qaxaysaa ma mise gaalaa ku soo gashay maya waxa weye xil baa lagu dhiibi baa layidhi waa khatar soomaali duruusta maanta inay fahamtay u kooda ugu yarayo kooda ugu weyn ilaa man raxima rabbuka jaga iyo kursi inuu ku fadhiistu rabaa walaaduu kaali kala saar waayo kulligii kuraas idiinma heli karno kulli kuraas laydinma wadili karo soo ma marka waxaani wax sahlan meehee waana waxa oo burburiye khatarteeday leedahayna waynu aragnee faraha laga qaado faraha laga qaado baashan la eryahayo aakharana macno weyn ma leh adduunkana macno weyn ma leh haddaad badbaadood lafahaaga la badbaado khayr iyo barag laakiin orodkan aynu ku ordaynaa xilkiiyo mas-uuliyaddaynaan fahamsanayn sharaf baan u haysanaa inay takliif tahayna waa inaga maqan رضي الله عنه أنه يسوي سمع وحو مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا قرتي حكم أو حكمه الحاكم ننك قرصوره طيب يعني مركو حكم الربوة أو فاجتهد أو دلاله مركو حكم الربو أو دلالك ليما دو أو بحيوي معنا ijtihaadka ka horeeya xukumka saas daraaddeed idaa xakama ja hadduuba xukumaba de ijtihaad ma laabno sooma idaa xakama ay araada alxukma waa hadduu xukumi rabo oo fajtahada uu dadaalo oo markaa uu xukumkii gaadho uma kadibna asaaba uu asiibo xaqii uu asiibo oo xukumkii uu gaadhay yaa xaqii asiibay falahu waxaa u sugnaaday ajraani laba ajir baa usugnaaday laba ajir buu leehay ajir wuxuu ku yeelanayaa dadaalkuu bixiyey iyo ijtihaadkii ajirka labaadna wuxuu ku yeelanayaa isaabatu lxaq xaqii buu asiibay ayb waidaa goortii xakama uu xukumayo oo fajtahada uu dadaalo dadaal intuu bixiyo uu xukumo uu gartii gooyo uma kadibna akhta'a uu gafo oo isagoon ku talagelin bay la gala martay sidii saxda ahayd isaga laakiin intii dadaala waa qaatay falahu waxaa u sugnaaday ajrun hal ajir buu leeyahy muxuu ajirka ku yeeshay ma khaladka u galay maya khalad ajir laguma hele ajirka wuxuu ku yeeshay ijtihaadkii dadaalkuu bixiyey waa dadaalay baadhistii loo baahnaa dhegaysigii loo baahnaa dadaalkii loo baahnaa waa bixiyey dadaalkaa uu bixiyey buu ajir ku helay khaigii uu gafayna khata'aasi ajir laguma helo laakiin dembi ka soo gaari maayo maxaa yeelay laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na alla wuxuu yidhi waayahay waa idinka yeelay marka khati'iisiina waa macdi dadaalkiisiina waa ma'juur muttafaqun calayh bukhari muslim baa soo saaray xadiidkaasi waxaa laga faa'idaystaa xaqu inuu mid yahay oo uusan laba ahayn oo tacadudin wa hada huwa asawaab waana madhab ljamaahiir laba يعني لو ان المركه اجتهادات اجتهاد كودون اسقرمرو هل من با مصيب kale waa mukhti qolyaa waxay yidhaahdeen ijtihaadka sidiisaba markii la ijtihaado nin walba meesha ijtihaadkiisu la maray baa xaq oo sawaab ah sidaas daraaddeed kullu mujtahidin musiib meesha ka keena waa masaa-isha farciga ah khaasatan ijtihaadiga ah yasuuqu fiha alijtihaad marka laga hadlayo waxay leeyihiin mid walba waa musib hal mas'alo midna wuxuu uu hilibka geelo weysada waa jabiyaa midna wuxuu uu ma jabiyo waxay leeyihiin keen sida yirina waa sax keen sida yirina waa sax war sidaas ma soo roobi karto xaq laba ma jiro xaq waa mid midkood baa saxsan ka kalena waa mukhti soma sidaas xadiisku tusaya xaga ajirka iyo thawaabka laakiin mid baa saxsan fa asaaba ككلنا فأخطأ مركز الحق لا يتعدد وليس كل مجتهد مصيبا وإنما أحدهما مصيب والآخر مخطئ صاصة صواب صحيح صاصة صواب معناها أمثلة مرنكتشر معتزلة على إنت بضل رأيك كل مجتهد مصيب كعقبته طيب waxaa kaloo xadiidka laga faa'iideysanaya oo culimada qaarkood ay leeyihiin marka laga hadlayo mujtahidka hadduu gafa xataa ijtihaadkiisa ashir ajir ku helaya waxay leeyihiin idaa kaana ahlan lilijtihaad hadduu yahay ruuxii ehelka u ahaa ee munaasibka ku ahaa inuu ijtihaado laakiin hadduusan ehelba u ahayn inuu ijtihaado oo uu markaa iska qasbado oo intuu dadaalo markaasi uu xugun gaadho markaasi waa kaan soo tilmaanayo fii kulli alaxwaal waa mukhti waana aasim waana kayru macduur ya xagee ku tusaya xadiidkii waxaynu ku soo marnay alqudaatu alaaa soo ma alqudaatu alaaa wuxuu ku tusayaa ruuxa jahli wax ku xukumaayo sidiisaba waa ahlunaar ma gelayo marka xadiiska ah ida ijtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan ida ijtahada faakطaa falahu ajrun ma gelayo jaahilka aan ehelka u ahayn inuu ijtihaado saas macna ruuxani waa inuu yahay ruux ehlu ah ahliyada ijtihaadkay culimmadu ku yani shuruudo u dhigayaanoo quyuud u dhigayaanoo qaarkood ku xeel dheeraanayaanoo qaarkood fogeynayaanoo qaarkood waxoogaa soo dhaweynayaanoo taasi waa masalo beesheeda loo raadinayo laakiin ilaa xaddi maa ruuxu markuu ijtihaadayo waa inuu ehelu yahay inuu ijtihaado saas macana dimaa baan ku ijtihaadiyo dhiig baan ku ijtihaadiyo xoolaan ku ijtihaadiyo axkaam baan qaadan oo go-aan baan qaadan ehel uma yahay jaahil baan ahay haddana muxuu ahaayey waxaan odhanayaa muxuu ahaayey ajir baan leeyahay haddaan khataa xataa maya xataa haddaad asiibtaadan ajir lahayn xataa haddaad asiibto aafin baad saas macna waa sidaas ay culimadu qabaan xadiidkaa horaana kutusay macna وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت وحن مغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس فرادت أئمدي سنة علمدي سنة مذاهبتا كلا قدسان أحكامتا كلا قدسان إلى عهد الصحابة إلى يومنا هذا مسائجتا مسائج فرع قال له يقانا masaa'il ijtihaadiya la yidhahda ra'yigooda ku kala gedisan yahay ninkii saxmayna laba ajir buu leeyahy ninkii ijtihaadku la khaldamayna hal ajir buu leeyahy culimada muslimiinta ee sidaa martay ama mucaasiriinta ha noqdo mutaakhiriinta ha noqdo mutaqadimiintii salafkii ha noqdeen sidaasaa la mariyaa lama caayo lama aflagaadeeyo lama jarxiyo sooma lama jarxiyo marba hadday ehelna u yihiin ijtihaadaanna meelna xukunka ku dhuftaan adiga hadduusan laga xoog badanya kaa xooga baan raac laakiin caalimka ha caayib haflagaadayni culimadu waxa u geysan ha dhacnini saas way macna yani waa laba madhabo qolana sheekhoodu wuxuu yidhaahday taqliidiyaan oo sheekhoodu wuxuu yidhahda unbaaba xaq u ah shaafici baa yidhi bay taagan yihin warta aayad qur-aan khilaaftay shaafici baa yidhi war xadiis baa khilaafay shaafici baa yidhi aduga shaafici baad ka cilmi badanta shaafici hadalkiisii iyo ijtihaadkiisiibaa wuxuu u noqday sharci daliil iyo nasoo kale u noqday kuwaasi waa qullaad waaye waa kuwa xadgudbay qolo kaleeta iyaguna xagga kale ka soo jeedo ninka caalimka aba hadday ku helaan mas'ale uu ku gafay waxba u hambayn maayaan ilaa meesha ugu dambaysay la tagaaya mujrim ibnu mujrim uu ahaa bay leeyihi meel waxay la tagaan cadihan cirdigiisay gelayaan oo laftiis oo diintiisay gelayaan qoladaasina waa munxarifiin madhabkii khawaarijtay ka agdhow yahay madhabka wasadka waxa weeye ninka caalimka ehelka u waa ah inuu ijtihaado hadduu ijtihaado laba goroba waa macduur hadduu asiibana ajir buu leeyahay hadduu khata'ana ajir buu leeyahay wuxuu ku khata'ayna waa laga tagaa wuxuu ku saxsan yahayna waa laga qaataa laakiin laba goroba waa ammaanaya hada huwa almadhab asaxiix waana madhab ahli sunna waljamaca salafan wakhalafan ariiqaas wa لولا طريقه كلنا وقرا مرسين طيب هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم